qiyaamuleyl tukado oo fanaamo kadibna iska hurday oy hurda la tagtay xukunkiis wuxuu noqona ayuu baabkan u baab yahay ajirkii ma helayaa mise ma helaayo ajirkii una hel nabiga noocdayna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam xadiid kun todoba boqol iyo sideed iyo sideed kun todoba boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai alي mat abarna haaruun ibn cabdillahi alxamaal waahiqa qaala xadaanaa xuseyn ibnu cali aljucfi waahiqaة caabid can zaa'ida ibni qudaama aلhaqfi waahiqaة habtun suni can sulaymaan alacmash waahiqaة habtun xuja can xabiib ibn abi haabit hiqaة faqiihu kahiiru irsaali wاtadliis can cabda ibn abi lubaabata alasadi waahiqa can suwayd ibni afla afla bifatxi alqaaf bifatxi ilfa cafwan afla aflana waa la dhahaa laakiin sida asalka waa afla can suwayd ibni afla hiqaة mkhadram can abidarda radia allahu tacala an arda yablugu bihi الnabiya nabiga isagoo la gaari ama gaarsiini salى اllahu عalayh wali slm qaala nabigeena wuxuu yidhi man ataa qofkii yimaado firaashahu gogashiisii wa huwa isagana yanwii niye uu ku haayo an yaquuma inuu istaaga habeenkii qiyaama leyl an yaquuma inuu istaaga yusallii xaaluu tukani min aleyl habeenkii uu istaago niye ku haayo oo faqalabathu ay ka adkaato caynaahu labadiisa indhood xataa asbaxa ilaa uu ka waabariisto kutiba lahu waxaa loo qoraa maa nawaa wuxuu niyooday ayaa loo qoraa ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay waslem wa kaana wuxuu ahaadaa nowmu hurdadiisana sadaqatan sadaqa calayhi ilaahay calayhi isaga lagu dul sadaqaystay min rabbi rabbiga xaggii caza wajal saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaalih wasalam abu darda saxaabiga jahiilka ahaa ayaa nabigeena calayhi salatu salaam wuxuu ka warina inuu nabigeena yidhi qofkii gogashiisi yimaado markuu seexanay ood firaashka seexanay niyad wuxuu ku hayay inuu caawo qiyaamuleil u istaago inuu rabbigii subxaana wa tacaala tadaruc iyo takhashuc iyo duca iyo dikri iyo qira'at alqur'aan iyo rukuucii sujuud uu la yimaado ood rabbi subxaana wa tacaala salaatuleil ku caabudo ayuu niyada ku haayey kadibna waxaa dhacday in bini aadamku waa iska daciife indhihii ayaa ka qaalib noqdayoo hurdadii ayaa la tagtay qofkaas nabigeen wuxuu ugu bishaaray sala allahu calayhi waali wasalam inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ajarkiisa oo kaamil ah uu qori qof qiyaamuleyl la imaaday in loo qori hurdadii u hurdayna waa sadaqa uu rabbigiisa subxaanaه wa tacaala isaga ku sadaqaystay saasayuu nabigeen cadayna salى اllahu عalayh waali waslm fadl yuutiihi man yashaa fadli ilaahay qofku rabu rabbi siiye weeyaan qofka muminka ah muhimadda waxaa waa ariiqa inuu qaado ariiqaas uu rabbigan yihi subxaanaه wa tacaala waana hadaa siraaطii mustaqiima faاtabicuuh jidkaas waa inuu muxuu cagta saaro marba qofka hadduu cagta jidkaas saaro wixii bini aadanka awooddiisa ka baxsan oo qofkaas soo wajaha dariiqa isaga ah wanaaggii iyo niyadii uu ku qaaday ilaahay iyadoo kaamil ugu qorayaa si kastaba ahaato niyo kasta wax kasta ood u socotay ood jidkaad cagta u saartay oo wix ayagahayn ay kaa dalfiyeen ama kaa leexiyeen wax bini aadanka awooddiisa ka baxsan ilaahay fadligii subxaana wa tacaala wuxuu noqday ama uu yahay in qofkii wixii oo kaamila la siiyo waa ilaahay fadligii subxaana wa tacala oo aad u weyn marka niyadaas unbaa muhiim qofka iyo tallaabaqaadkii wixii markii iraadadaada ka baxsan oo adiga aad awoodi karin laa yukalifu اllahu nafsa ilaa wuscaha faاtaquu اllaha ma staطactum marka waxyaabaha la yaab kale waxaa weeyaan xitaa cibaadadii oo inaad la imaado la rabay oonan waajib kugu ahayn ood awooddi bini aadamka wax ka baxsan ay kaa dalfisay in lagu qori nooc kastaba ahaato maa yuqaalu fi الsalaati yuqaalu fii hayriha salaada kaba soo qaad qofka sadaqadii uu waday uu meel u waday ayaa meeshii habooneed meelaan ahayn ayuu ku bixiyey waa loo qori waxaa u daliilah xadiidka nabigeena salى اllahu عalayhi waali wasalam ninkii sadaqada u dhaqaaqay kadibna laa tasadaqanna alleyla caaw waan sadaqaysan oo sadaqaysani markaas wuxuu ku sadaqaystay nin taajir ah subaxdu xali tasadiqa alleyla calىa haniy maalinta habeenka labaad allahuma laka alxamd intuu alla ku mahadiy ayuu habeenka labaadna wuxuu yidhi waa sadaqaysan oo sadaqaysani markaasaa naag dhilla ah ayuu ku sadaqaystay subaxdii waxaa la yidhi naag dhilla ah wax lagu sadaqaystay subaxdii habeenkii kale haddana wuxuu yidhi lasadaqanna tuug ayaa waxaa weeyaan haddana ku sadaqaystay waxaa la yidhi nin tuug baa wax lagu sadaqaystay oo ummaddiiba xaax ka dhigay kadibna ninkii waa loo yimid waxaa la yidhi sadaqadaadi waa la aqbalay tan koobaad tan labaadna waxaa weeyaan kan taajirka inuu ku cibro qaataa laga yaabaa oo xikmad badan buu ilaahay ka subxaana wa tacaala inuu ku cibro qaato oo in wax la bixiyo uu ku bartaa laga yaabaa kan saariq oo tuugga ahna baahi iyo dhibaato inay u geynaysaa laga yaabaa oo dhibaatadii iyo tuugnimadii uu kaga hara ayaa suuragala dhiladana waa lamido waxay jirkeeda muxuu ahaa ay u halaynaysay iyo xumaanta u samaynaysay waxaa laga yaabaa inay baahi iyo dhibaato ahayd inay ugu dhowrsataa laga yaabaa marka qofkii isaga ahaa oo xataa sadaqadii meeshii ku habooneen aana dhigin ilaahay subxana wa tacala sadaqadii oo kaamil ayuu qoray haddii laga xadi lahaa isagoo xoolihii wada oo sadaqo u wada dhexda lagala baxa oo laga xadana iyadna waa loo qori sidaa weeyaan marka usuusha diinta waa noocaas qofka muminka marka waxaa muhiim ah adiga niyadaadana wanaaji khayrka jidkiisana jidka saar laazim maaha inuu khayrka aada xaqiiqooba tusaale ahaan ummaddan hadda aan dhex joogna oon muslimiinta ahayn oo dalkan aan wada leenahay aan joogna dadka ayaga ah in ay wada islaamaan waa malab annaga aan wada rabno dhammaanteen waana ilaahay wuuna faray subxaana wa tacaala inaan diinta gaarsiino nabigeennana sala allahu calayhi wasalam waataan uu leeyahay balliquu canii walow aaya lian yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumri nacam cali bn abi aalib fii qaswati khaybar waatiuu nabig ku laha sala allahu calayhi waaalih wasalam laakiin adigii eh, inay wada islaamaan kuma saarno in calayka ila albalaaq inaad niyeysato inay ummaddan aad wada islaamisa adigaan miskiinka ah oo afka xataa inuu ku dhibo laga yaabo oo waxaa weeyaan xaaladaada isku toosnayn oo adiga xataa cibaadada asha ayn ahayn ayaa waxaad niyoonaysaa inaad ummaddaanoo dhan oo hadda waddankan joogto ay ah wada islaamaan niyadaad ku qabani tallaabana waad qaadiyo wixii hanti ood ku bixin karta oad ku bixini wixii qowl ah ood geysan kartaan oad geysani kaba soo qaad gabadhii guriga kuu joogto kuu shaqaynaysay ayaad gaarsiini kii xamaaligahay ah oo laabta meel kuu dhigay ayaad gaarsiini kii waxawy kabaha kuu bilaashahay wa kuu tirtira ayaa gaarsiini kii waytarka maqaayad ka shaqey inaad gaarsiini kii ubarki iyo tagsiga aad qaataad u sheegi adiga in calayka ila albalaaq niyadin waad la imaaday jidkan cagtaad saart soomaha ilaahay fadligiisa baciid maan subxaana wa tacaala inuu kuu qoro ummaddan dhan oo waddankan joogta ina wada islaamayso inaad ilaahay kuu qoro maalinta qiyaamo oo dhammaan ayadoo ku qoranta aad hesho ilahay agtiisa baciid kuma ahan fadlullahi yuutiihi man yashaa waxaa kaloo suuragal ah maadaama aad niyootay niyadaadii cid sii wado oo taabageliso oo adoo joogo nool inay arrintaa dhacdo suuragal wamaa dalika cala allaahi bicasiiz haddii aadan arkinna inay gadaashaa dhacdo oo ummado kaa dambeeyo aad ilaahay gacantooda ku xaqiijiyaa laga yaaba ajirkin ilahay uu ku siiyo marka calcumuum muhimadda waxaa weeyaan qofka muuminka ah inuu niyadana khayr doono cagtana uu saar oo tallaabaqaad uu sameeyo laakiin niyo kaligeedaan rabaa oo inay muslimiintan inay dadkan islaamaan aan rabaa waa iska fadhiisanaya ama qiyaamoleyl aan tukadaan rabaa manuu tallaabaqaadaya maya ma soconaysa waa inaad niye iyo ficil israacsan oo ikhlaasna uu muxuu ahaa gundhig u yahay uu qof kala imaado rabbiga hanagu risaaqo subxaana wa tacaala xadiidka ahy markuu yidhi wa kaana nawmuhu sadaqatan calayhi min rabbihi caza wajal markuu yidhi ayaa imaamu annasaa'i wuxuu leeyay khaalafahu sufyaan alimaam sufyaan athawri waa hawriha alimaam sufyaan athawri ayaa khilaafay oo wuxuu ku khilaafay mawquuf ayuu ka dhigay xadiidkii marka hore wuxuu ahaa marfuuc ayuu ka dhigay laakiin mawquuf ayuu ka dhiga weeyaan oo muxuu aha saxaabigii ayuu ku joojiyey xadiidku waa xadiid soo socda xadid kun todoba boqol iyo sideed sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasri alay mt abarna saweyd labadana waa muxuu ah waa ansaxayaan ismana anfinayaan xadiidka kun eh, sideed todoba boqol iyo sideetan iyo sideed waa xadiis saxiixa qaala imam nas alim akhbarna suwayd ibn nasr almarwazi waa iqa qaala xadaثana cabdullahi mubaarak almarwazi cabdullahi mubaarak wuxuu ahaa sanadna jihaadku aadi jiray sanadna uu xajin jiray dhincaadii aynama ma ahayn raxima allah raxmatan waasica waa imaam can sufyaan athawri amir mami fi xadiid can cabda ibn abi lubaaba weeyaan alasadi waa iqa qaala samictu waxaan maqlay suwayd ibna khafalata ayaan ka maqlay iqatu mukhadram can abi dar ayaan ka maqlay isagoo ka sheegay abu dar saxaabi jaliilka ahaa iyo maxaa idiin qoran can abi darin wa abidarda soo idinma qorna mawquufan ma qof ugu qoran ya ma jira can abi darin aw abidarda qof noocaas ay u qoran yihin ma jira oo qoraalkaas noocaas ma fish soo ma ya lama hayo marka sida saxda ah waa sida dambe un sheegay oo ah can abi darin aw abi darda abu dar amaba abu darda marka waawda kaligeed ah meesha waxaad ka dhigaysaan aw aw ayaad ka dhigaysaan can abi dar arrinka asagaa fi alimaam النasaaئي fi sunan اkubra ayuu arrinta ayada ku caddeeyey can abi darin abu dar iyo abidarda aw abidardaad ah aw abidarda mawquufan isagoo nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam xadiidka aan loo kor yeelin oo saxaabiga ku joogo ku taagan sidaa weeyaan nacam baabu kam yusalii man naama can salaatin aw manacahu wajacun baabun baabu kam yusalii intuu dukana ayuu baabkan u baab yahay man duul aba qof naama ka hurday can salaatin salaad ka hurday oo habeenkii aanan tukanin maalinta inuu tukado haddii ay noqoto imisuu tukani aw amaba manacahu wajacun ama xanuun u diiday inuu tukada muxuu tukani weeyaan imisaa laga dhigi ma toban iyo kow toban iyo laba xaaladsa ay noqonaysaa xadiid kun todoba boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai alي ramat lla akhbarana qtayb بn سacيid بn jamيل بn طريف البغاni wa ثiqة tbt qala xadaثna abu cawaana an وضاح بn cbd لله yشhkr wa ثiqة tbt can qataada ibn dacamة sadusi الbصri can zurara ibna أwfا alcaamir الxaraشhi wa ثiqة can sacd ibn hishaam alanصari wa ثiqة can caiشhaةa um اlmؤminiin radي الlahu taala ardaha ana rasuula rasulka al salى الlahu عalيه wsلم kana wxa rasuulkeena idaa lam yuصلii hadduusan tukanin min aleyl habeenka manacahu u diida min dalika arrinkaas nawman hurda aw wajacun ama xanuun sallaa wuxuu tukan jira nabigeena sal sl min الnahaari maalinta intay caشharaةa rakca toban iyo kow rakc ayuu tukan jiray toban iyo laba rakcda cafwan toban iyo laba rakc ayuu nabigeena tukan jiray salى اllahu عalayhi waalihi wasalam haddii marka habeenkii salaadaada tukan lahayd hurdo ay kaa wado amaba ay xanuun kaa wado maalintiina marka caafimaad aad hesho hurdadii dee maalintii lagaba kacye laba toban ragca tukanaysa waa ficilka nabigeenu samayn jiray sala allahu calayhi waali wasalam marka imaamku wuxuu soo deliishana waxaa noo imaan doonta insha allahu tabaaraka watacaala axaadiid sidii xalay oo kale ayadna si fiican loo dhex jibaaxi doono oo hal hal waxaa weeyaan arrinka hadlaysa laakiin ikhtilaafaadka sanadka ah ayuu imaamka aad u celcelin doonaa aleyh ramat اllah laakiin xadiidkan hadda ah in waxaa wey intay casharata ragca la tukada ah imaamku waxaa laga yaabaa inuu dhowr jeer soo arooriyo dhowrkaa jeerna mar walba uu baab uu u sameey baabka wuxuu u samaynayaa wuxuu kala soo dhexbaxayaa masala fiqiya uu kala soo baxayaa hadda marka masalada uu kala soo baxay xadiidka waxaa weeyaan in qofka haddii habeenka uu ka saaxdo laba iyo tobanki tobaniyo kowga rakca uu tukan lahaa ama qiyaamuleel guud ahaan maalintu inuu tukana laba iyo toban rakca ayuu kala soo baxay aleh raxmatullah baabun mataa yaqdii goormuu qadaynaya ayuu baabkan u baab yahay man naama qofkii ka hurda can xisbihi xisibkiisii amaba wardigiisii min aleyl habeenku tukan lahaa qofkii ka hurda goormuu mxuu ah xisibkii la imaanaya amaba wardigii uu la imaanaya salaaddii aad tukan jirtay habeenkii ee aad ka hurday maalinta inaad markaad soo celisay ood qadaysay noqotay goormaad ku beegaysaa waa awalka hore marka waa salaada duhur wixii ka horreya sidaa way jawaabta xadiid kun todoba boqol iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay mt akhbarna qutayb bn saciid ibn jamiil ibn ariif albaqlani waa iqa qaala xadaثana abu safaan cabdullah ibnu saciid ibn cabdilmalik ibn marwan waa iqa can yunis ibn yaziid alayli waa iqatu dabt can ibni shihaab الzuhri waa imaamkii النسائي بن يزيد waa صحاaبي صغيiرة وعubaydالله النسائي بن يزيد وعubaydاللahi cubaydالله بن cabdاللahi بن cutب بن مسعوud weeyaan waa ثiqة dabt أخبر wuxuu sheegay صaxaabi iyo marka taabici ayaa wada warinayaan xadiiث oo ninka ka waranayaan weliba taabici kale ah أنa cabdاللahi بن cabdالqاrي cabdiرaحman بن cabdالqاrي الmdني waa ثiqة qal uri samictu waxaan ka maqlay cumar ibn khaaab ayaan ka maqlay radia allahu ta arda asaa'ib ibnu yaziid ninkaa nin yar ayuu ahaa marka nabigeenna ala sl slam toos uguma waranin samictu aan ka maqlay cumar ibn khaaab ayaan ka maqlay radia allahu taala ardah yaquul isagoole qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm man naama qofkii ka hurda can xisbihi wardigiisii aw can shayin shay oo minhu wardigaa ka mid a ka saaxdo oo intii dhammaantiis kama wada hurdin laakiin qayb ka mid ayuu ka hurday oo faqra'u kadibna akhriya fii maa bayna salaati alfajri salaadda fajr inta udhexaysa wa salaati duhri kutiba lah waxaa loo qoraa kamaa kaannamaa waa isagoo qara u akhriyay meeleyl habeenka ayaa loo qoraa qur-aankii intaad akhrin jirta habeenkii iyo habeenka intaad tukan jirtay ayaad maalintii akhrisay ood muxuu ahaa la imaaday waa laguu qori waa laguu qori qofka laakiin goormuu qadaynaya wuxuu yidhi man naama can xisbihi aw can shay mur faqara'ahu bayna salaati اlfajri iyo wa salaati duhri salaada fajar iyo salaada duhr inta udhexaysa weeyaan taban salaad fajar kadib mubaasharatan maan markay qoraxda soo baxdo oo weliba shuruuqa qadar qadar rumx ay kor u kacdo qoraxda weeyaan ilan wixii ka horay lama ogola qur-aan waa sax laakiin haddii ay noqoto salaad maya xilliyada manhiga oo la diiday ayay ka mid tahay inkastoo culimada qaar ay leeyihiin eh, salawaadka eh, amaba dee sida raajixa ay tahay salaada sababta lah asalawaat daat alasbaab in la tukan karo oo sida taxiyat almasjidka iyo salaat khusuufka iyo kusuufka iyo in la tukan karo laakiin qadihii sunadii ma soo gelaya qiyaamuleylkii taas waa baab marka u baahan in aad loo baxdiyo wallahu aclam waa yahay xadiid kun todoba boqol iyo kob iyo sagaashanaad waa xadiis صaxiixa qaala aimam النasي abarna mxamed ibn raafic الnaysaburi wa iqaة caabid qaala xadaثna cabdiرaزaq ibn hamaam الصancani wa iqaة xaafiظ qaala anbana macmar ibn rashid اlasdi wa iqaة habt can الzuhri maxamed shab zuhri waa imaamkii can cabdiraحmaan ibn cabdilqaari ninka la yih cbdiرaحman ibn abdilqaari waa iqa haahy qaariy qaariy waay qaariy ana cumar ibn الkhطaab radia الlahu taعalى canhu arضaa yaquul isagoo mxuu ayuu ka maqlay qaala rasul rasulka wuxuu yidhi salى اllahu عalayh ali waslem man naama qofkii ka hurda can xisbihi wardigiisii aw amaba qaala wuxuu yidhi can juز'ihi juskiisii min aleyli habeenka oo faqara'ahu akhriyo fii maa bayna salaati asubxi salaada subax inta udhexaysa ilaa salaati duhri salaada duhur fakaannamaa qara'ahu min alleyl habeenka mid akhriyey ayuu la tooyey ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam xadiid kun todoba boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa mowquuf wاlxukmu lilmarfuuc akhbarna qutayb bn saciid bn jamiil bn ariif albaqlani can malik bn anas amda alhijra can daawuud ibn xusayn daawuud ibn xusayn واثقة إلا في عكرمة عكرمة ومولى عبد الله بن عباس hadduu wax ka wariyo waa si fiican baa loo eegi laakiin inta kale waa ثiqa weeyaan عن الأعرج عبدالرحمن بن هرمز الأعرج weeyaan ثiقة ثبت عن عبدالرحمن بن عبدالقاري وثقة أن cمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه قال سيد cمر من فاaته qofkuu ka taga xisbuhu xisibkiisii min aleyl oo akhrinayey wardigii qur-aanka u akhrinayey oo faqara u akhriya xiina goortii tazuulu shamsu qoraxda ay zuusha ilaa salaati aduhri ilaa salaada duhr laga gaaro fa innahu isaga lam yafutu kamuusan tegin oo ajarkii waa loo qori aw amaba kaanahu aba isagoo adrakahu haleelay rawaahu xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf oo iqa ah ayaa wariyey mawquufan isagoo mawquuf ah ayuu saa u wariyey isagoo mawquufa ayuu wari weeyaan xadii kun todoba iyo mawquuf dabcan iyo marfuuc waa kala taqaanaano mawquufka waa xadiidka saxaabiga ku kooban sayd cumar ayaa wuxuu leeyahay kada wa abu hurayre ayaa laftarkiisa saas arrin buu sheegi ama xugun buu sheegi xadiidka waxaa la yidhahda xadiiثun mawquuf xadiidka marfuucana waa kan qaala rasul sal slm ama na rasullahi ama hakada can rasul hakada kan nabiga hadalkiisa ayaa la yihahda marfuuc kan eh, saxaabiga hadalkiisana waxaa la yihahdaa mawquuf kan taabiciga hadalkiisana maxaa la yihahdaa nacam taabiciga maqtuuc axsanta maqtuuca laba laba jeer ayaa la kala isticmaalaa munqatic munqaic iyo maqtuuc waa isku dhow yihin soo ma jeedaan haddii munqaic xadiidka la yihahdo xadiidka sanadkiisa ayaa waxaa ku jira dad ka maqan oo meel baa bannaan meel baa hawanays meel inuu buuxiyo la raba raawi ayuu ka maqan yihi waa munqaic maqtuucana waxaa weeyaan taabiciga markuu yidhaahda hadalkiis hadalka taabiciga hadalka taabiciga saciid ibn musayib oo kale hadalkiisa waa taabici somaha hadalkiisa marka maxaa la yihahdaa maqtuuc ayaa la yihahdaa haddii isaga taabiciga u yihahda qaala rasuulu llaahi sala allahu alay slam u yihahdo taxaabigu uu ka dulboodana maxaa la yihahdaa mursal isagana taabicigana muxuu noqonayaa mursil ayuu noqonaya mursil xadiidkana wuxuu noqonayaa mursal saa weyaan naam axsant ah. waa su-aal aad u fiican oo qiimo badan eh, markuu eh, kaba soo qaad sayid cumar ayaa hadalkan hadda sheegay kadibna waxaa la dhihi lahu xukmu rafci xukmu rafciga marka la leeyahay maa laa yuqaalu bira'yi wax qofka ra'yigiisa aan lagu dhihi karin kaba soo qaad saxaabiga hadduu yidhaahdo man camila kada wa kada falahu min aljannati kada wa hadduu saxaabiga yidhahdo wuu yidhaahdaa qofkii waa waxaa sameeyo jannada ilaahay wuxuu ka siinayaa intaas iyo intaas hadduu saxaabi u yidhaahdo xadiidkaas hadalkaas hadal saxaabi maaha waxaa la yidhahdaa marka lahu xukmu alrafci xukunka wuxuu leeyahay in nabiga loo korsara mary sal slm liannahu laa yuqaalu bira'yi ah, xukunkaas uu ka hadlaa jannada in meel fulaan qof laga siinaa saxaabi ra'yigiis laguma dhihi karo saxaabigaa sheegitanka uu sheega marka waxay noqonaysaa in nabigeena uu ka maqlay sala allahu calayhi waaali wasalam ila waxyaabaha aan lagu dhihi karin waa amaba wuxuu dhihi kaba soo qaad wuxuu ka sheekaynayaa saxaabigii calaamaad asaaca saacadda qiyaama calaamaadkeediiuu ka warrami wuxuu leeyahay juuj iyo maajuuj ayuu ka warramayaa wuxuu ka warramayaa طuluucu الshamsi min maqribiha ayuu ka hadlayaa daabadii soo baxaysa sifadeeda ayuu ka hadlayaa waxaasuu sheegi arrinta ayada marka ra'yi qofku ma dhihi karo kadibna wuxuu noqonaya qof yidhi nabigaa dhahay oo kale ayuu la ogi idan marka xadiidka mawquufka ah lahu xukmu rafci marka leey waxaa weeyaan waa marka saxaabiga ay suuragal ahayn inuu asaga waxaan sheegay ay suuragal ahayn inuu ka warramo daabadii nooceedii la soo saaray ama uu ka warramo qoraxda ka soo bixitaankeedii amaba uu jannadii sifaadkeedii ka warramo ama fulaan wax uu asare ay isku keeni karo ma ahan marka waxaa laleeyahay lahu xukmu rafci mawquuf wala xukm rafci jazaak allah khayra waaya xadiidka hay kun toddoba boqol iyo iyo sagaashan saddex sooma sagaashan iyo saddexaad qaala imamna abarna suwayd ibn nasr marwsi waa iqa qaala xadaثna cabdullahi bn mubaarak can shucba waa imaamkii can sacd ibn ibrahim ibn cabdiraxmaan ibn cawf waa iqaة xuja tukullima fiihi bima laa yaqdax waxbaa laga sheegay waxaana laakiin wax ka tiraynin lakin waa iqatun xuja sacad ibn ibraahim ibn cabdirxman ibn cawf weeyaan can xumayd ibn cabdiraxmaan ibn cawf waa iqa qaala wuxuu yidhi man faatahu xumayd baa dhihi saxiixun maqtuuc buu ku yidhi bilawgu ma arkaysaa saxiixun maqtuuc munqaطic ma aha <laughs> waaya عن xumayd بن cabdiraxmaan waa taabici قال wuxuu yidhi man faatahu qofki uu ka tago wirduhu wardigiisii qur-aanka ahaa min في habeenka falyaqra'u ha akhriya fii salaati fii salaatin salaad ha ku akhriyo oo qabla duhri duhur ka horayso fa innaha iyada tacdiil waxay udhigantaa salaata leyli ayay u dhigantaa marka lagu akhrinayey qiyaamuleylka iyo wuxuu isdhexgeliyey iyo qyaamil laftigiisi laakiin hadalka isagaa ah, ma hadal صaxaabiya waa maya ma hadal nabiya sal اlaه alay slam waa maya laakiin waa hadal taabici isagana kolleyba istinbaad iyo adiladii kale ayuu ka soo urursaday nacam haye hay ikaadii marka aan ku noqday أخبرنا سويد بن نصر المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك وإمامكي عن شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف كدبنا عن عمر مياه أها قال may anaga ma hayno maya inuu cumar ahayn waxaa u daliila ah. maqduuc hadduu cumar ahaan lahaa mawquuf ayaa lagu xukumay aimaam alimaam alalbani caleyh raxmat ullah meeshan wuxuu ku xukumay maqduuc saxiix wey lakin waa maqduuc marka waa sheekhii muxuua xukunkiisii iyo nusakhdii mujtaba iyo shuraaxdii dhankaan ay wada mareen marka caawa qadya yani ah, maysunoqsa tiinaha asal ah laakiin habeen habeenku laga yaaba inay xogo baaraka اllah fiikum baabu hawaabi man sallaa fi اleyli fi اlyowmi wاlleyli ثintay caشharaةa rakca siwa اlmaktuuba wadikri اkhtilaafi الnaaqiliina fiihi likhabari أmi xabiiba radia الlahu ta ardaha fi dalika wاlاkhtilaaf calى caطاء baabu hawaabi man qof hawaabtii ayuu baabkan u baab yahay sallaa tukaday fi اlyowmi maalintii waleylati habeenkii intay caشharaةa rakcatan toban iyo laba rakca siwa اlmaktuuba faradka aanan ahayn oo laga soo reebay habeenkii maalintii iyo wadikri اkhtilaafi الnaaqiliina ruwaadda xadiidka soo naqliyey iskhilaafkooda sheegitaan la sheega fiihi arrinka isaga gudihiisa likhabari umi xabiibata uma xabiiba binti abi sufyaan ramla abarkeedii ay nabiga ka waray sal sl fi dalik arrinkaas khilaafkii ay ruwaadda isku khilaafeen sheegitaan la sheego walikhtilaaf iyo ikhtilaafkii calaa caطaa ay isku khilaafeen sheegitaan la sheego ayaa muxuu aha baabkan u baab yahay khilaaf kale ma jire waana wax aad u badan waxaa noo imaan doona sida xali oo kale inaad daashaanan ka yaabaya marka waa wax dhirar badan matniga waa midaysan yahay laakiin waxaa muxuu aha ruwaaddii ayaa kala duwan naaqiliintii lilkhabr walilahar ayaa kala duwan marka khilaaf kale ma jire ruwaadda qaar waxay ka dhigeen oo cata ka wariyey in min musnadi ummi xabiiba ummi xabiiba abu sufyaan u dhalay xaaska nabigeena sala allahu alay slam ummi lmuminiin in ayada ay nabi ka warisay ay qaar ka dhigeen qaarna waxay ka dhigeen min musnadi ummina caaisha radia allahu ta ardaha inay ummuminiin caaisha Eh, ay nabi ka warisa ka dhigeen wax ishkaalloo ku suganna maba yeelaan meesha maba jiraanba maxaa yeelay labadaba howlahaas aad bay ugu warqabaan matni ahaanna waa is tahay marka wax culays oo meesha yeella ma lahan intaas imaamka marka axaadiista noocaana markuu keena asinaaca alxadiiiya ayuu xoogga saaraya asinaaca alfiqiya xadiidka waa laba qaybood amaba cilmiga cilmi asunna laba qaybood waa waxaa weeyaan cilmu riwaaya wa cilmu diraaya cilmu riwaaya waa xadaanaa xadaanaa xadaanaa xadaanaa can fulaan can fulaan waa hawshaan hadda alimaam annasaa in badan uu xoogga saaro oo laga yaabo mararka qaar inaad daashoo tiraahdo warse wax yihiin xadiidkan haddaba xadii taqriiban xadiidkan noo imaan doono oo bana allahu lahu beytan fi amaba waxaa weeyaan dakhala aljanna inta noo harsan labadan bog oo noo harsan xadiidkaas ku wada keeni doonaan ku wada keeni doonaan maruu dakhala aljanna yihahdo iyo maruu yihahdo muxuu ahaa bana allahu lahu beytan fi ljanna ama buniya lahu beyt fi ljanna waa lafdigu ma kala duwan laakiin macaanidu waa isku mid laakiin wuxuu xoogi saara waxay tahay aلصناعة الxadiiثiya waa cilmu riwaaya marka cilmu riwaaya waana jaanibta aad alimaam النasaa-i asxaabu sunanka ugu sarreeya oo martaba ahaan ugu sarreeya dhanka isagaba axaadiis daciifkana aad ugu yar yihiin hadduu xataa xadiid daciif soo arooriya axaadiid kaleo aad tiro badan iyo mxu duruq kale oo tiro badan oo xadiidka isaga ah xoojini ayuu keeni cilmu diraaya riwaaya waa ka cilmiga labaadna oo sunnada nabigeena sal slm xadiista waa cilmu diraaya waa fiqigii axaadiista laga qaadanay iyadna imaamu ku yahay oo hadda alimaam imaam bukhaari sidiisoo kale waa waad aragteenoo yacni baab ayuu keeni baab ayuu keeni cid lamid maba jirtaba xataa imaam imaam الbukhaarي waxaa laga inuu baab keeno ood axaadiis badan daba dhigi oo halkaas baab kuli tudalil عaleyh laakin alimaam النasaئي فiiri xadiid kasta waxaa laga yaba inu baab ama labada xadiiثba inuu baab u sameey waa istinbaad axaadiiska halkaa xadiid ayuu kala soo baxaya iqi iqigina wuxuu kaaga dhigaya baabkii marka baab kasta waa masale la socda baabkan ma iskaga yeel waa masأaلe fiqi ah oo cilmu diraaya ah ama cilm اfiq man yuriid اllahu bihi khayra yufaqihu fi اdiin fiqigaas ama ha noqdo alfiq اakbar ama ha noqdo alfiq alxadi ha noqdo oo masaa'il harciya masaa'il fiqiyada caadigeed ha noqdo marka alcumuum waxaa weeyaan ikhtilaafka laga hadla marka waa intayada wax kale maaha xadiidka kun toddoba boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas alي abarna marka haddii aan xaalad saa u ogaanay waan iska soconayna marka waa ku durdurinaynaa marka dhexda ha la yar xirto ilaa aan kale ugu baxna insha allah tabaaraka watacaala wax kaloo hadda ku jiro oon ahayn manaa qofkii laba iyo toban ragca joogteeyo maalintii oo duhurna ka dukada afar ka horeys dukada labana ka dabamariyo salaada maqribna laba ka dabamariyo salaada cishana laba ka dabamariyo salaada subaxna laba ka hor ka horraysiiyo laba arimood nabigan u sheegay sal alla alay slam oo labadaba dee iskabaan oona qiimo badan oonaan la heli karin waa bana allahu lahu beytan fi ljanna ow buniya lahu beytun fi ljanna qodoba qodobkaas guri ayaa jannada looga dhisi tan labaadna oo kasii muxuu ahaa kasii gudaweyn dakhala aljanna janno ayuu galaayu nabiga cadayna sala allahu alay wasalam marka axaadiista noo imaan doonta oo dhan oo labadan bog oo taqriiban xadiidka marka casharka marka saddex meelood loo qaybiye laba meelood oo dhan axaadiista uu keena waa inta iyada weeyaan marka annaga waan anfacaysaa waxay noo anfici in xagga riwaaye ahaanna aan u baranno tan labaadna yacni ay noo noo adkayso inaan arrinta id joogtayna oo caawadaan wixii ka bilowda qofkii aanan joogtaynin ay u noqoto arrin neeftiisa ahamiyadda ay u leedahay neefta aad neefsanayso jinka oo kale ay noqoto lianna laba arrimoodoo muhiima aad helaysaa in janno lagu siiyo guri in lagaaga dhiso haddii aad ku qaadanaysa salaaddan faradka hoob qasabkao meelaad ugu leexaan aana jirin dhowr ragcood raacisay oon waxbana kaa qaadanaynin maxaa udayni bowa maxaa udaynaysaa waa in marka la joogtay oo salaaddaas duhur afarta laga hormariyo laba laga dibmariyo salaadda maqribna laba laga dibmariyo salaadda cishe laba laga dibmariyo salaadda fajana laba laga hormariyo waxaa noo imaan doonta in salaadda casar laba laga hormariyo ayaana ku jirta iyadna oo la sheegi doonaa laakiin arrinta iyada ah waxaa weeyaan eh, sida eh, muxuu ahaa sugan oo iqaada abaatta ah axaadiista ah, ay wariyeen waa sida hore aan u sheegay axaadiisna noogu ima intaadaba noogu imaan doonta kuwa iyaga marka dacfi ayaa ku jira ayaa ku jira laakiin salaada casar in afar laga hormariyo ama sunno laga hormariyo nusuus kale ayaa kusoo aroortay nusuus kale ayaa kuso aroortay wallah alam waaya hawaabtan laakiin laba iyo tobanka ragca lagu helaa casarka kuma jirta xadiidka kun todoba boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas abarna alxasan ibn mansuur ibnu jacfar annaysaburi ayaa idiin qoran sooma alxusein allah yaftax caleyk waa ka asalka inuu muxuu ahaa kitaabka sheekh nuuriya saab garta alxasan waa khalad waa khaطأun faaxish weliba saasuu ka cabiray sheekh dakhiirat duqba dakhiirat اlcuqba sheekh cali cali raxmat ullah wuxuu ka cabiray khaطaun faaxish waa gef aad u foolxun marka waxaad ka dhigaysaan alxusein waana nusakda almujtaba inteeda badan saasa ku taal inteeda badan xataa nusakdeena kala duwan shee maxamed kiis waa gooni kaaga waa gooni aan filaya mise waa keen isku mid isu nocmean shee xuseen adiga iyo isleediin aan filaya kulli xasan soo idin ma qoran xasan idin qoran waa kan kaanagana waaba saas xasan aa qoran oo tiimka ay u badan yihiin marka alxusein wa alxusein ibnu mansuur ibnu jacfar naysaburi الsulmi wa iqaة faqiih qaala xadaثana isxaaq ibnu sulaymaan الraazi wa iqaة faadil qaala xadaثana mugiira ibnu ziyaad albajli wa saduuq lahu awhaam can caطاء ibn abi rabax aslam ayaa loo yaqaana abu rabaxas alqurashi mowlaahum almaki iqaة faqiih faadil kaiir alirsaal maadaama isaga saxaabadii weyneed uu la noolaa marka saxaabigun iskaga boodo qaala rasul iska yihahda ay aad ugu badan ceeb weyne ma aha qaalat can caaishata wuxuu ka wariyay um muminiin radi allahu ta anha qaalat waxay tii umuna caaisha qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm man haabara qofkii joogteeyo cala tnatay casharata rakca toban iyo laba rakca fii alyowmi wاlleyla habeenkii iyo maalintii joogteeyo dakhala aljannata janno ayuu galaa arbacan afar joogteeya qabla duhri salaada duhur ka hore warakcatayn laba ragcana bacdaha salaada duhur kadib joogteeyo warakcatayn laba ragcana bacda almaqrib salaada maqrib kadib joogteeyo warakcatayn laba ragcana bacda alcashaa cashaa kadib joogteeyo warakcatayn laba ragcana qabla alfajri fajar kadib joogteeyo abaalkaas aan sheegnay oo ah dakhala aljanna ayuu helay ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waali wasalam xadiid kun todoba boqol iyo شhan iyo sagaashanaad waa xadiid صaxiixa qaala اimam nas abarna axmed ibn yaxya alawdi wa iqa qala xadaثna mxamed ibn bishr alcabdi wa iqaة xaafid qala xadaثna abu yaxya isxaaq ibn sulayman الrazi wa iqaة faadil can muqira bn ziyad albajli wa saduq lahu awham can caطاء bn abi rabax wa iqaة faqiih faadil kahiir irsaal can caiشhaa um اlmuminiin radi اllahu ta ardaha an nabiy nabigena wa ka wary sal slm qaala nabigan wuxuu yidhi man taabara qofka joogteeyo alatnatay casharata rakcatan toban iyo laba rakca banaa wuxuu dhisaa allahu alla weyne caza wajala lahu isaga beytan guri fi ljanati ayuu dhisaa arbacan afar qabla duhri duhur ka horays wa rakcatayn laba rakcana bacda duhri duhur kadib wa rakcatayn laba rakcana bacda almaqrib salaad maqrib kadib wa rakcatayn laba rakcana bacda alcishaai salaad cisho kadib iyo wa rakcatayn laba rakcana qabla alfajri salaad fajar kadib joogteeyo ayaa wanaagaas ilahay uu siinaa oo guri ayuu jannada ku dhisaya guryaha jannada laga dhisa guryahan caadiga ah oo amaba ka dhisan eh, jingadda ama dhoobada amaba bulkeetiga iyo matfaaliga amaba muxuu aha waxyaabahan carada iyo ka dhisan ma aha ya labinatun min dahabin wa labinatun min fida ayuu nabigu ku shegay sal slam halki bulkeetigo waa dahab midna waa fida dhagax hal dhagax waa dahab dhagaxi kalena waa fido marka wax caadi aha umalaynina midda kale waxyaabaha lagala soo bixi kara xadiidkan waxaa ka mid ah, iyo axaadiista noo imaan doontaba nabigeena sala allahu alay wasalam laba iyo tobanka ragca qofka joogteeyo laba meelood wuxuu ku kala sheegay iyo laba jeer wuxuu kala sheegay inuu gurigu dhisi jannada ugu dhisi marna wuxuu sheegay inuu janno gelini marka axaadiista ka hadlaysa qofka jannada in waxaa lagu siinaa waxaasaa jannada hebel lagu siinaa ka hadlaysa markaad soo marto waxaa ku lifaaqan qofka waa ahlu janno qofka waa ahlu janno haddii camal fulaan la sameey guriga ayaa jannada lagaa dhisa hadii la yidhaahdo waxaa ku lifaaqan meesha oo bishaaro oo la socota qofka waa ahlu janno ilan meel aadan lahayn guri meel lagaaga dhisi maya lagaagama dhisaay lagaagama dhisaay sidaa weeyaan wallahu aclam waayahay xadii kun todoba boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala imam nas abarna moxamed ibn macdan ibn ciisa alxaraani waa iqa qaala xadaana alxasan ibn acyan alxaraani waa saduq qaala xadaana macqal ama macqil ibnu cubaydullah weeyaan ibn cubaydullah macqal ibnu cubaydullah macqilun ibnu cubaydillaah uh-huh, aljazari waa saduq yukhti can caطaa bn abi rabax qaala wuxuu yihi birat khbirtu waxaa lii sheegay khbirtu waxaa lii sheegay yaa u sheegay ya ana uma xabiiba uma xabiiba binta abi sufyaan uma xabiib binta abi sufyan waa ramla binta abi sufyaan nabigan ayaa guursaday salى اllahu alayh wali wasalam qaalat waxay tihi umuna samictu waxaa maql rasul an ka maqlay sal slm waxaa laga yaabaa mararka qaar ikhwaani nabigeena salى اllahu alayh ali waslm xaasaskiisa in qofka ay la weynaadaan aad wax weyn ay la noqdaan oo hooyadiis booskeedii u gashto amaba nabigeena salى اllahu alayh waali wasalam dadkii uu aadka u jeclaa ay wax weyn la noqdaan isagoo ku qiimayna ama alobeytka nabigeena sal slm guud ahaanba isagoo nabigu ku qimayna ku qiimayna salى اllahu alayh ali wasalam arrinkaa inay sabab u noqota inuu ku hela شhafاacada nabigeena salى الlahu عalayhi waaliه waslm litucaziruuhu watuwaqiruuhu ma garateen watusabbixuuda waa yaa iska lah ilahay baa gooni ula subxana watacaala marka litucaziruuhu watuwaqiruuh tacziirka weyneynta garab istaagga iyo weyneynta iyo waxaa ka mid ah aalubeytkiisa in la jeclaado nabigeena ala slam wuxuu saxabada kula daran waxaa ka mid ahaa udakirukum allah fii ali beyti udakirukum allah fii ali beyti udakirukum allah fii ali beyti waxaan idinku xasuusinaya oo idinkala dardaarmaya aalo beytkeyga aalo beytkeyga masaladaana dhowr jeer aan ka hadalnay laakiin in lagu celceliyo waa laga maarmaan maxaa yeelay xuquuq dayacan wa aalo beytka nabigeena sal l slm xuquuqdoodii way dayacanta way dayacanta maxaa yeelay laguma qiimeeyo soomaalideena caadigeed ayaa dhaantay oo dadka ashraafta ah ashraafta lidin sheego albaytka nabigana sal slam annagana war kale uma hayno oo ciddii wax kaloo haysa isaga ay adduuna la weydiini aakhirna iyagaa la weydiini labadaba isagaa la weydiini adduunna isagaa la weydiinayo adaa sheegtay hashaada u liso isagaa la dhihi meel saar haddii aad u dayda meel la geey isagaa la dhihi isagaa la weydiini adduun aakhirana isaga u taallaa oo adacnu fi nasab markii la qabsado lagu dhego kuleetiga isagaa ma isfurfuri doonto taas waa baab kale niqaash badan kama gelin marka ninka albeytka ah soomaalida hore way karaamayn jireen markuu qofka ashraafta u yimaado waa taqaanaan xataa qaar aan ashraafihina ku dabanoolaan jiray oo inta ashraafnimo iska duubtaan ay khayr ku heli jireen maogta dembiga ayagaa u taalla lakin ada ajirkaada waad heli tusudiqa calaa haniyin calaa faqiirin calaa haniyin calaa saariqin calaa zaniya baa noqon adiga kaada waa kuu qoran ninkan kusoo duubtay oo ashraafnimada kugu maray isaga mxuu aaraan adig laakiin ajarkaagii iyo qiimaynta nabi maxamed aalkiisa ad qiimaysa iyo wii iyo wanaagii iyo sadaqadii waaa eh, sadaqa ayaga dabcan eh, ma la siiya mise lama siiya waa baab kale alimaam shaafici aleyh raxmat ullahi wuxuu qabaa aalubeytka haddii muxuu ahaa khumuskoodii la waayo oo baytmaalka wii ay ka qaadan jireen khumuska ahaa la waayo markaas in zakada ay qaadan karaanna waa taqriiban eh, waa masalo iska un dhirar badan almaanka aan ka gudubna marka waxaan kala jeedaa umi marka hooya hooyaalka saab saxaabiyaadka oo nabiga alah sl slam xaasiskiisa in hooyada booskeedi iyo boos ka weyn ay joogaan qofki inuu caqiideeyo ood weliba carab ahaan iyo qalbi ahaan iyo difaac ahaan u u taagnaado waxaa laga yaaba qofku inuu ku mutaysto oona rajaynaa shafacada nabigeena salى اllahu alayhi waalihi wasalam weliba khaasatan umulmuminiin caaisha radi allah ta andaha oo aada loo dulmiyey oo nimankan shiicada oo diinta ilaahay subxana wa ka hor imaadsan ay aad iyo aad u dulmiyaan oo caayaan ay xumaan o dhan ku sheegayaan in la difaaca oo hooyo run laga dhigto oo dhammaanteen hooyayaalkeen saanu difacayn si ka badan loo difaaca arrinta ayada insha allahu tacala khayr badan ayaa lagala kulmi biidn baari tabaraka wa adduun iyo aakhiraba waaya birtu waxaa lii sheegay anna uma xabiibata binti binta abi wa rabla bint abi sufyaani radi la anha qaalat waxay tir ummuna uma xabiiba samictu waxaa maqlay rasul ka sal sl qul isagoo leh man rakaca qofkii rukuuca intay casharata rakca toban iyo laba rakca fii yowmihi maalintiisa wa habeenkiisa siwa almaktuubati eh, salaada faradka ah ee eh, ka hartay bana allahu alweyn wuxuu dhisaa lahu isaga biha ayada sababteeda laba iyo tobanka rakca sababteed beytan guri firjanati igu dhisaa xadيid kun todoba boqol iyo todoba iyo sagaashanaad waa xadيid صaيix bima qablah xadiid ka ayuu saxiix ku noqonaya akhbaranii ibrahim ibnu xasan eh, almisisi iq ayuu imaam nasaa-i leeyahay ahbaranii waxaa ii warramay ibrahim ibnu xasan almisisi iqa qaala wuxuu yidhi xadaanaa xajaaj ibnu muxamed alacwa waa iqatun dabt qaala xadaanaa ama qaala wuxuu yidhi qaala ibnu jurayj cabdilmelik ibn cabdiiz ibnu jurayj waa iqatun habtun yursil wa yudlis qultu waxaan iu yidhi ibnu jurayj licaa ibn abi rabax waxaan ku idhi balaqanii waxay soo gaareen annaka adiga tarkacu inaad dukatid qabla nacam anaka ad tarkacu inaad dukatid aada rukuucdid qabla aljumcati salaada jumcada ka hore inatay caشhrata rakcatan toban iyo laba rakca inaad dukata ay soo gaartay o caaaow yaa dhihi ibnu jurayj ayaa ku dhihi maa balaqaka maxaa ku soo gaaray fii dalik arrinkaas oo ma wax cilmi aad u haysaa oo nabigan xaggii wax kaaga yimid miyaad u haysaa oo cilmi ah mise waa iska dukani un qaala wuxuu yidhi khbirtu waxaa lii sheegay anna umma xabiibata umma xabiiba binta abi sufyaan um ilmuminiin radi allahu ta ardaha xadaat inay sheegtay xadaat inay u sheegtay cambasata ninka cambasa ibn abi sufyaan la yihahdo oo walaalkeed cambasahana waxaa weeyaan waa saxaabi sagiira cambasa afwan afwan cambase ninka la yidhaahdo waxaa weeyaan abu sufyaan ayaa dhalay marka waa taabici waa taabici ru'yana ma lahan oo nabiga muusan arkin alay sl saxaabina ma ahan waa taabici iqana waa lagu sheegay inuu yahay cambasa ibn abi sufyaan waa taabiciyun iqa ana nabiya nabigana sal slm qaala inuu yidhi man rakca qofka rukuuc itnatay cashrata rakcatan toban iyo laba rakca fi اlyowmi wاleyla habeenka imaanintii siwa almaktubati salaada faradka ka soo hartay bana allahu low inuu xudhisa caza wajal lahu isaga beytan guri fi اljanna xadiidkun todoba boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas akhbarna ayub ibn maxamed الرازي الوزان weyaan أيوب بن محمد الوزان الرقي wa ثقة قال أنبأنا معمر بن سليمان wa ثقة فاضل قال xدثنا زيد بن حبان زيد بن حبان الرقي wa صدوق كثير الخطأ وتغير بآخره hy عن بن جريج عبدالملك بن عزيز بن جريج عن عطاء عن عنبسة بن أبي سفيان hy nabiga ayaa iyuu soo gaaray ayaa la yidhi laakiin ma sugna ma sugna nabigana ma arkin alayh slat slaam saxaabina ma ahan laakiin waa taabici iqa ah in allah can umma xabiiba wuxuu ka wariyey uma xabiiba ramla bint abi sufyaan radia allahu taala anha umlmuminiin qaalat waxay tihi umma xabiiba samictu waxaan ka maqlay rasul an ka maqlay sal slam qol isagoo dhan man sallaa qofka tukada fii yowmin maalin intay caشhaرaةa rakcatan bana اllah alweyn wuxu uhi caza wajal lahu isaga beyti fi اljanna qaala abu cabdiraحmaan abu cabdiraحmaan wuxuu yidhi caطaaءun caطaa lam yasmac kamuusan maqlin min cambasa cambase kama maqlin oo wuxuu cambase waxaa weeyaan waatan uu leeyahay waxaa liiga sheegay ya soo saar maaha sidaa weeyaan xadiidka kun todoba boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadid saxix isnaada qaala aimam nas akhbarana moxamed ibn raafic annaysaburi waa iqat caabid qaala xadaana zayd ibnu xubaabin alcukli alkufi waa saduq yukhطiu fi xadiidi hawri qaala xadaanii moxamed ibn saciid الطaa'ifi المؤذن وصدوق قال xدثنا cطاء بن أبي رباح عن يعلى بن أمية الصحاaبي weyaan جليل رضي الله ت ض قال وxuu yidhi يعلى بن أمية qadimtu الطائف magaalada طائف ayaan imaaday fadakltu waxaan u galay عalى cambسة بن أبي سفyاan ninkaas ayaan u galay wa huwa isagana بالmowت uu dhimana fara'aytu minhu waxaan ka arkay jaزعan argagax ayaan ka dareemay faqultu waxaan ihi inaka adiga calىa khayrin war khayraad ku suganta cambasow faqaala wuxuu yidhi akhbaratnii ambasihi ayaa marka u sheegi waa marka riwaayata riwaayata saxaabiyin can taabici saxaabi ayaa wuxuu ka warina taabici lidalika hore waxaan u sheegnay laa yanbulu almaru qofka aalib cilmiga ah inuu nebiin noqdo oo qof ahludiin oo ahlucilmi noqdo lagama yaabo xataa ya'khuda can man huwa fawqahu wa can man huwa duunah qofki ka sareeya oo ka cilmi badan ilaa uu cilmi ka qaato cid isaga ka hoosaysa oo ka cilmi yarna uu cilmi ka qaato inuu qofka meel gaaro lagama yaabo nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam waad garanaysaan iqra calay alqur'aan cabdullah bn igu adul akhri qur-aanka markaasa calayka calayka unzil ma qur-aanka kuudul akhrada lagugu soo dejiye markaasaa wuxuu le inii uxibu an asmacahu min hayri markaasuu ku akhrinaya suurat النisa ilaa uu ka gaaro fakayfa ida jiئna min kuli umaةi bشhahiid wajiئna bika calى haؤulaaءi شhahiida markaasuu xasbaka u le nabigeena sal اه slm markaasaa nabiga ayaan saas u milacsaday ayuu leeyahay faidaa caynaahu tadrifan marka ninka kudul akrina cabdالlah mascuud ninka kudul akrina oo cilmiga kudul akrinaya waa nabi maxamed alay sl slam marka arrinta ayada waa muhiim saxaabigan fiiriya taabici ayaa marka xadiid u sheega ood ka qaadana oo weliba u warin waaya faqultu waxaan ihi innaka adi calaa khayr baad ku suganta cambasa maxaad u gagaxisaa fa qaala wuxuu yidhi cambasa akhbaratnii waxay ii sheegtay ukhtii walaashay uma xabiiba ahayd bint abi sufyaan radi allahu tan ardaha um اmminiin ana rasul rasulka sl sl qal rasulka inuu yihi man sallaa qof tukada intay caشharata rakcatan toban iyo laba rakca bileyli wanahaa binahaari aw leyl habeen binahaari maalin aw bileyl ama habeen laakiin waa isla jiraan abcan bana اllah ala inu usa caza wajal lahu isaga beytan guri fi اljanati janna khaalafahum abu yunis ninka abu yunis la yihah alqushayri ayaa khilaafay muxuu ku khilaafay wuxuu ku qayday salaada duhur ayuu ku qayday ka hore sidoo kale ruwaadan wuxuu soo dhexgeliyey shahr ibnu xawshab oo ataa ataa qolyaha ka warinay ninka shahr ibnu xawshab ayuu soo geliyey nacam xaaj cumar ha ha jimcihii jimc horta afaraa ka dambaysa afar baa ka dambaysa marka kolleyba salaada jimca xukunka duhurka haddii la raaciyo ishkaal badan igama muuqato wallahu aclam ishkaal badan igama muuqato laakiin xitaa duhurka waxaa jirta afar kacan laga laga dimariyey axaadiid ka hadlayso toban iyo labaatan ragca iyada waxaa weeyaan waxaan ay u yaqaanaan weeyaan over insaxa tacbiir luqadan muxuu hadda eh, luqadan luqadan eh, hadda casriga oo busineska ganacsiga soo lama qofkan discount yaa loo samayna ha marka laba iyo tobankan ragca waxay ku qiimaysan yihiin markaad la imaado saa u tukata in lagugu siiyo guri jannada lagaaga dhiso eh, sidoo kalena waxaa weeyaan janno lagugu siiyo soo ma aha afartan ragca oo salaada casar ka horeyso ayadna saxiixa ah ayadna ajar gooni a lagugu siini afartan ka dambayso duhurkana ajargoori ayaa lagugu siini laakiin laba iyo tobankan ragcon ka hadlayna waa midda laba shay lagu bixiyo oo ah in janno lagu helo iyo in guri janno lagaga dhiso intaasaa marka hadda aan koobaynaa midaan marka ka horumarinta eh, eh, jumcaha in laga hormari ama afar laga dibmariyo baabka iyada ajirkeeda iyadna waa gooni gooni ayd lagu siini a ah, in sha allah tabaaraka watacaala naam naam sheekh nuur a asanta yani joogtayn iyo sala waa isku mid yani hadda hal kaba soo qaad xadiidka hore iyo xadiidkan dambe kuwan kii hore aya ayaa qaydi oo xiri tan waa iska furanta qofka tukada waa oo hadda hal maan haddii aan intaan jidboodo aan kadibna aan laba iyo tobanka ragca qab ka siiyo iska jidboodo kadibna eh, jannadina waa madmuun miya yani eh, guriga dhismihina waa madmuun miya ilahay hana sii waan rabnaa aad baan u jecelna inaan maalinta jidboon oo kadib halkaas maalin muxuu haynaa la wada sii waan rabnaa ilahay fadligiisana waxba kuma ah subxaana wa tacaala laakiin axaadiistan furan oo qofka dukada iska ah axaadiista kale ayaa xiraysa oo ah man taabara qofka joogteeyo ayaa iraysa axsanta waa malxad aad u fiican jasaaka allahu khayra waaya hy xadii kun xadiidka kun iyo sideed boqolaad caawa waxaan joognaa kun iyo sideed boqol waxaan ku dhownahay inaan kitaabkii saddex meelood hal meel aan gadaal iska soo marino waa yahay maa sha allah صحيح بما قبله قال امام النسائي عليه أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المرزي وثقة قال حدثنا حبان ابن موسى ابن سوار وثقة حبان ابن موسى ibnu sawaar waa iqab wamuxamed ibnu makiy ibnu ciisa almarwasi waa iqab qaala waxay yidhahdeen amba'ana waxaan ohn cbdullahi mubaarak waa imaamkii can abi yuunis alqushayri waa iqab can ibn abi rabax waa caطaa ibn abi rabax can shaar ibnu xawshab ninka ayuu soo geliy meesha mujeedaan shaar ibnu xawshab ayuu soo geliyey waa saduuqun kaiir alawhaami walirsaal saduuqun kaiir alirsaali wاlawhaam wahmigiisa aad u tiro badan wuuna kor buu bootiyaa xadaثa wuxuu sheegay can uma xabiibata uu sheegay binta abi sufyaan radia الlahu taala anha qalat waxay tir umuna uma xabiiba man sallaa qof tukada intay casharata rakcatan fii yowmin maalin fasallaa tukada qabla duhri salaad duhur ka hore bana allahu low wuxuu dhisaa lahu isaga beytan guri fi ljanna sidaa weya mukhaalafada uu sheegay marka qabla duhri ayuu ku qayday shahri ibnu xawshabna dhexda ayuu soo geliyey shahri ibnu xawshab ayuu dhexda soo geliyey sidaa weeyaan bedelkii uu ku jiray cambasa uu ku jiray xadiidku sideed boqol iyo koobaad waa xadiid daciifa daciif isnaad qaala imam abarna arabiic ibnu sulaymaan rabiic ibnu sulaymaan aljizi weeyaan waa iqa qaala anba'ana abulaswad annadr ibnu cabdiljabaar ayaa la yihahdaa waa iqa qaala xadaanii bakr ibnu mudar waa iqatu tabt can ibni cajlaan maxamed ibn cajlaan wa saduuqu ikhtalata calayhi axaadiid abi hurayra axaadiid abi hurayra can abi isxaaq الsabici weeyaan waa iqaة caabidu اkhtalطa biaakhirihi alhamdani can camr ibn aws aلthaqafi can cambasa ibn abi sufyaan waa taabici iqa ah can uma xabiiba um muminiin radia allahu ta ardaha ana rasu rasulka sl sl rsulkan wuxuu yidhi itnataa casharata rakcatan toban iyo laba rakca man sallaahuna qofka tukada bana allahu wuxuu dhisa lahu isaga beytan guri fi ljannati jannada arbaca rakcatin afar rakca oo qabla aduhri salaada duhur ka horeysa kow wa rakcatayn laba rakca bacda aduhri salaada duhur kadib ah iyo wa rakcatayn laba rakca oo qabla alcasri ma argeysaan meesha marka dacfigu ka imaaday waa halkaas marka wa rakcatayni qabla alcasri casr ka hore nusuusaa ku aroortay in la tukada ama laba ha noqoto qaarkeed ama ha noqoto afar laakiin in lagu dara kuwan tamay labada ah taas waa tan laisku hay marka oonan baabkan wadaadka banaanka la dhigay wa rakcatayn laba rakca oo bacda almaqribi salaada maqrib kadib iyo warakatayn oo qabla salaati asubxi salaad subax ka horeyso meesha waxaa ka saaray marka salaada cisho kadib labaday ahaa xadiid kun sideed boqol kun iyo sideed boqol iyo iyo labaad waa xadiis daciif isnaad isna isna nafsa shay halkii ayaa ku jirta salaada casr ayaa ku jirta qala imam nas akhbarna abulأshar axmed ibn ashar الnaysaburi wa saduuqu kaana yukhطiu cafwa kaana yaxfadu uma kabur aw kabira fasaara yatalaqan kitaabuhu ahbatu min xadiiihi min xifdihi marka ninkaas xifdigiisa wuu ficnaan jiray laakiin markii da-dii ay soo gashay ayaa waxay noqotay inuu marka hilmaam u gala oo hayiraac uu iska noqdo kadibna axaadiista qoraalkiisa ah ayaa muxuu ahaa ka sugan fadl a a gooni looma baahna afartaasa kaaga filan bas waa yahay ninka isaga ah alazhar axmed ibn azhar annaysaburi qaala xadaثana yunis ibn moxamed albaghdadi waa iqaة tabt qaala xadaثna fulayx ibn sulayman wa صaduq kaثيir الخطأ can سhayl ibn abi صاlح wa صaduq تغayara بآkhiri can abi isxaaq السabيعي can muسyب ibn raafic الأsدي wa ثiqة can cambasa ibn abi سufyaan wa ثiqaة taabiعي can umi xabiiba radia allahu taala ardaha um lmuminiin qaalat waxay tir uma xabiiba qaala rasul rasulka wuxu sl slm man salla qofku duwatay itnatay casharata rakcatan toban iyo laba rakca bana allahu lahu wuxuu dhisaa beytan guri fi ljanna arbacan afar qabla duhri ka horaysa waitnatayn laba oo bacdaha ka dambayso waitnatayni bacda qabla alcasri waitnatayni bacda almaqrib waitnatayni qabla asubx qaala abu cabdiraxmaan fulax ibnu sulaymaan laysa bilqawiy qawi ma ahan marka cilada xadiidka lagu daciifi ayuu qeyb ka yahay marka meeshaan oo itnatayni qabla alcasri ah bedelkeeda waxaa weeyaan waa bacda alcishaa xadid kun sideed boqol iyo saddexaad waa xadid dacif isna isna qala imam s akhbarna axmed ibn sulayman الruhaawi wa iqaة xaafid qala xadaثna abu naciim alfadl ibn dukayn wa iqaة habt qala anba'na zuhayr ibn mucaawiya wa iqaة habt wasamaachu min abi isxaaq fii aakhirihi abu isxaaq xadiidku ka wariyo waa markii uu ikhtilaad ku dhacay kadib ayuu ka wariyey lidalika xadiidka wuxuu ka daciif noqday ayuu qeyb ka yahay can abi isxaaq sabiici can musayb ibn raafic can cambasa akhi umi xabiiba can umi xabiiba intaban soo marnay qalat waxay tiri uma xabiiba radi allahu ta adaha um muminiin man sallaa qofadkooda fi lyowmi maalin waleylati intay casharata rakcatan siwa maktuuba salaada faradka ka soo hartay bunya lahu beytun fi ljana ayaa loo dhisaa arbacan qabla duhri rakcatayni bacdaha waintayni qabla casri waintayni bacda almaqrib waintayni qabla fajri marka meeshaan uu leey rakcatayni waintayni qabla alcasri taas waa tan marka meesha aanan ku jirin baab ااkhtilaafi calى ismaaعiil ibn abi khaalid alikhtilaafu calى ismaaعiil ibn abi khaalid ayuu baabka u baabiyey baab اkhtilaafi khilaaf ayuu baabkan u baabiyey lisku khilaafay calى ismaaعiil ibn abi khaalid laisku khilaafay oo xadiidka laftirkiisa haddaan ka hadlaynay warinta uu wariyey laisugu khilaafay ayuu baabkan u baabyahay khilaafka muxuu yihi wax dheer maaha meel dheer ha doonina yacni isaga markuu warinayey ismaaciil ibn abi khaalid marna mawquuf ayuu ka dhigay oo umaxabiiba inuu ku jooga ayuu ka dhigay marna umaxabiiba uu ka gudbay oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu gaar ayuu ka dhigay waa intaasun intaas inuu ku sheego raba xadiidka in lagu wariyey isagoo marfuuca sida horey baan usoo marnay iyo isagoo mawquuf inaas intaas inuu ku sheego bas ayuu rabaa wax kale maaha laakiin intii oran soo marnay xadiistii noocoodii waa xadii kun sideed boqol iyo afaraad waa xadiis saxiix weeyaan qaala imam nasai abana maxamed ismaaciil ibrahim wahiqa ibnu culey ayaa muxuu ahaa dhalay qala xadana yaziid ibn haruun waa iqa qaala anba'ana ismaaciil ibn culaya waa imaamkii waa iqatu habt can musayib ibn raafic can cambasa ibn abi sufyaan can ummi xabiiba can inabiyi nabigeena sal slm qala wuxu nabigeena man sallaa qofku tukada fi leyli ismaaciilkan ibn culaya maaha waa sa axsanta axsanta isaga weyaan isaga wa waa ibn abi khaalid kalatarkiis ibn curey ma lakiin martabada ibn curey jooga booskiisi jazaaka allahu khayra ahay waaya ahay ismaaciil ibn abi khaalid weeyaan can musayab ibn raafic can cambasa ibn abi sufyaan can umi xabiiba an nabiga nabigana way ka wary sal slm radia lahu taa ardaha waraxima jamiica ruwaat qaala wuxuu yihi nabigeena alah slat slam man sallaa qofku tukada fi maalintii waleylat habeenkii intay cashrata rakca toban iyo laba rakca bunya lahu beytun fi ljanna beyt ayaa jannada looga dhisaa xadiidku sideed boqol iyo shanaad waa xadiis saxiixun ayضa qaala imam nas abarna axmed ibn sulayman ruhawi wa qaala xadaana yacla ibn cabdiraxmaan yacla ibn cubayd alkuufi wa iqatu weeyaan ila fi xadiiثihi can اthawri fafiihi liin qala xadaثana ismaaciil ibn abi khaalid weeyaan can musayib ibn raafic can cambasa ibn abi sufyaan can umi xabiiba qalat waxay tir umi xabiiba man sallaa qof tukada fi leyl habeenka iyo nahaari intay casharata rakcatan siwa maktuuba buniya lahu beytun fi ljana ayaa loogu dhisaa xadiidku sideed boqol iyo xadiidka kii hore wuxuu ahaa uma xabiiba can nebi sal slm kan dambana muxuu yahay uma xabiiba qaalat man salla labadana wax isdiidaa ma ahanoo waxaa weeyaan nabigay ka wadaysa alai slat slam markii dambena qaala rasul iyadoo dhihin muxuu ahaa xukunku sheegtay marka wax ishkaal ah meesha kuma jira in laakiin xadiidka yurub mawquufan wa marfuucan wa inaad ogaato unbaa muhiima xadiidka kun sideed boqol iyo lixaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas abarna moxamed ibnu xaatim almarwsi waa qaala xadaana moxamed ibnu maki waa iqa wa waa ibnu muusa qaala waxay yidhahdeen xadaana cabdullahi ibnu mubaarak can ismaaciil ibn abi khaalid can musayib bn raafic can uma xabiiba qaalat waxay tiri uma xabiiba man sallaa qofu tukada fii yowmin maalin iyo waleylatan habeen intay cashrata rakcatan labayi toban rakca tukada siwa maktuuba faradka ka soo hartay bana allahu caza wajala lahu beytan fi ljana yurisaa lam yarfachu xusayn xusayn oo noo imaan doono ma rafcinin waadkhala bayna cambasa wa bayna musayab dakwaan ayuu soo geliyey xadiidku sideed boqol iyo todobaad waa xadiid saxiixa qaala imam ns barna zakariya bnu yaxya waa iqatun xaafid qaala xaddatana wahab wahb ibnu baqy ibn cuثmaan wa iqa qala xadaثana khaalid ibn cabdillahi الطaxaan wa iqat dabt can xuseyn ibn cabdiraxmaan اlhudayl iqat tagayara biaakhirih can musayib ibn raafic can abi saalix dakwan asamaan azayat iqat dabt qaala xadaanii cambasa ibn abi sufyaan ana umi salmata xadaat waxay u sheegtay anahu isaga anahu isaga man sala anahu shaniya man sala qofki tukadaad ah fii yowmin maalin intay casharata rakcatan buniya lahu beytun fi ljana ayaa logu dhisaa ayay ii sheegtay ayuu leeyahay xadii kun sideed boqol iyo sideed waa xadii saxiixa qaala imam nas abarna yaxya ibnu xabiib ibnu carabi waa iqa qaala xadaana xamaad ibnu zayd ibnu darham waa imaamkii iqatun tabtun xuja can caasim ibn abi najuud waa qaarigi wa saduuqun lahu awhaam lakin fi qira'a aw fi qira'aat waa habt imaam can abi saalix asamaan azayat dakwan waa iqatun habt can umi xabiibata qalat waxay tir um xabiiba umi اlmuminiin radi allah ta ardaha qaala rasul rasulka wuxu uri sal slm man sallaa qof fii yowmin maalin intay casharata rakcatan siwa alfariid farad ka soo hartay bana allahu alla wuxu dhisaa lahu isaga ow buniya lahu waxaa loo dhisaa beytun guri fi ljana ayaa loga dhisaa xadidku sideed boqol iyo sagalaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas abarna cali ibn اmuhanى can muhanى waa maqbuul can suwayd ibn camr waa iqa qala xadadana xamaad ibn zayd ibn dirham can caasim ibn abi najuud can abi saalix azayaat asamaan dakwan weeyaan can ummi xabiibata binta abi sufyaan ramla weeyaane radi allah ta adaha muminiin ana rasul rasul sl sl rsulkan wuxuu yidhi man sallaa qofkii tukada intay casharata rakcatan toban iyo laba rakca fii yowmin maalin waleylatan habeen bana allahu low nuxdhisaa lahu isaga baytan guri fi ljanna xadidku sideed boqol iyo tobnaad waa xadiid saxiixa waana xadidka cashirku dambe insha allah tabaraka wa tacala caawa akhbarana زكريا بن يحيى السجزي وثقة حافظ قال حدثنا إسحاق بن راهويه وإمامك قال حدثنا نضر بن شميل وثقة ثبت قال حدثنا حماد بن سلمة وثقة عابد عن عاصم بن أبي النجود وهي عن أبي صالح الزيات ذكوان وثقة ثبت عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت waxay tihi man salla waa mowqofkana man salla qofku tukada fii yowmin maalin itnatay cashرata rakcatan toban iyo laba bunya lahu waaa loo dhisaa beytun guri fi ljana ayaa loo dhisaa saas ayay muxuu ahaa leedahay waana xadiidka isagoo marfuucn aan soo marnay inta ayaan kusoo kobaynay hada wallah aclam w sal allah waslam abdi rasuuli mustafaa